bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu bayaani maa yadfacu bihi اlgiibata can nafsih baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay yadfacu bihi algiibata xanta uu iskaga dafcinayo isaga riixayo can nafsihi nafsadiisa uu kaga reexayo ayb wuxuu u baab yahay baabkani waxa qofka xanta uu naftiisa uga reexayo oo uga difaacayo yacni inuunan dad xamanin waxa keeni karo qaala raximahu llah waxa uu yiri alimaamu nawowi raximahullah <clears throat> iclam ana hada albaaba ogow baabkani lahu adilatun kahiiratun adilo fara badan ayuu leeyahay fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnadii dhexdeeda walaakinii aqtasiru minhu waxaan kaga gaabsanayaa cala alishaarati ishaaro ayaan kaga gaabsanayaa korkeeda ilaa axrufin aan ishaaro xuruuf aan ishaaro faman kaana muwafaqan qofkii mid la waafajiyo yani towfiiqdii la waafajiyo qofkii sidaas ah oo muwafaq ah inzajara bihaa uu ka hororsanmayaa oo waa ka canaansanmayaa xanta waman lam yakun kadalika sidaadaas qofkaan ahaynna falaa yanzajiru ma ku canaantamaayo bimujalladaatin wax fara badan oo la qoro oo mujalladaad laga qoro kuwaan maayo qofkii muwafaqoo la waafajinayose oo towfiiqda alla u waafajinayo intaa ayaa waano ugu filnaanayso qofka kalena kutubo fara badanna ugu filnaan maayaan waano qaala wa cumdatu lbaabi baabka cumdadiisa iyo lafdhabartiisa waxaa weeyaan an yacrida calaa nafsihi nafsadiisa inuu u bandhigo maa dakarnaahu wa cumdatu lbaabi baabkan lafdhabartiisa iyo cumdihiisuna an yacrida calaa nafsihi nafsadiisa inuu u bandhigo waayo maa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay oo min annusuusi nusuustii ah fii taxriimi alghiibati xanta xaaraantinimadeedana ku saabsan ayb uma yufakira inuu fakero markaa dabadeed fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii inuu ku fakero uma yufakira fii qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa markaa dabadeed uu ku fakero maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qowlkuma dhawaaqo qofku ilaa agtiisa waxaa ah raqiibun catiid <clears throat> mid ilaalinayo oo darbisan oo diyaar ah waa malagii wa qowlihi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa inuu ku fakaro wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allaahi cadiim wataxsabuunahu waxaad u malaynaysaan hayinan wax fudud wa huwa kaasina ifkigii iyo waxyaabahaas ku saabsan yaho dembiga ifkiga dhaxan kama marna wa huwa cind allaahi ilaahi agtiisana cadiimun mid aada u weynin badan wa wamaa dakarnaahu iyo wixii aan sheegnayo min alxadiidi saxiixi xadiidka saxiixa ah ina arajula qofka la yatakalamu bilkelimati kelmad ayuu ku hadlayaa min sakhad illaahi oo carada alla ah maa yulqii lahaa baalan xaal iyo shani uunan u ridaynin yacnii ounan kaba fakarayninba yahwii bihaa iyadaa ayuu kula hoobanayaa fii jahannama jahannamo dhexdeeda wagayri daalika iyo wixii la midoo ah mimaa qadamnaahu wixii aan soo hormarinay ah fii baabi xifdi llisaani carabka ilaalintiisa baabkii ku saabsanaa wa baabi alghiibati xanta baabkii ku saabsanaa wa yudamu ilaa dalika intaa waxaa lagu darayaa qowluhum ay yidhaahdeen allaahu maci qowluhum ay dhahayaan allaahu maci allah ila jiro allaahu shaahidii ilaahay waa midka ii jeedo gobjoog xaalkayga ka ah allaahu naadirun ilaya ilaahay waa ifiirinayaa sidaa inuu yidhaahdo qof yan qalbigiisa nool yahay muraaqabo ku jiro qofku inuu ku xisaabtamo ilaahay baa ifiirinaya waa ii jeedaa ilaahay waa imaqlaa goobjoog waa ilaahay sidaa inuu yiraahdo haddii marka sidaa uu yirah waxay keenaysaa qorda qofkan aad xamanayso hadduusa kula joogin laakiin allah kula joogo oo ku maqlayo oo ku arkayo ka dhowrsa marka waxaas wa can ilxasan albasriyi raximahu llah waxaa laga wariyey taabiciga jaliilka ah ana rajula nin qaala lahu waxa uu ku yidhi innaka taktaabunii adigu waad ixamanaysaa qaala waxa uu yidhi xasan maa qadruka cindii an uxakimaka fii xasanaatii maa qadruka qadrigaagu ma ahan cindii aniga agtayda an uxakimaka inaan kaaga xaakim dhigo fii xasanaatii aniga xasanaadkayga yacni ilama dhamid qadarkaaguna ma aha aniga xasanaadkayga inaan adiga ku siiyo macnaheedu waxay tahay qofka aad xamatay salaada aad dukanaysid iyo soomka aad soomaysid <clears throat> iyo khayrka aad ku jirtid baad siinaysaa qofkaas marka wuxuu leeya qadarkaaga ma dhammaane xasanaadkayga inaan ku siiyo waxaan ku siinayaa marka meesha waxaa laga qaadanayaa xantu qof caqli badan ma kasoo fulayso liana maxaa yeele xanta waxaa ku sugan qofka adiga khasmigaaga ah ee aad kula doodayo oo doodda iskula jirtaan inaad garsoore uga dhigato wanaagaagii oo tiraa wanaagaygi adaa garsoore kaa ah. intaa rabta ka qaado intaa rabta ka tag qof caqlile waxaama samayna dadku hadda waxay fahmayaan haddii dhul laysku qabsado oo adiga iyo ninkii aad isku qabsateen haddaad garsoore ka dhigata ka waran waxaagii oo dhan bau qaadanayaa soomaa wixii aad sheeganaysid qof haddii aad xamatana waa qofkaa xamatay waa qof aad u dhiibtay xasanaadkaagii oo tiri intaad doonta ka qaada intaad doontana ka tag marka xasanulbasri wuxuu leeya qadarkaagu ma ahan aniga xasanaadkaygu kuu dhiibo adiga oon garsoore kaaga dhigo ayb maxaan kuuba xamanayaa marka <clears throat> dad xisaabtamaayo qaala warawaynaa can ibni lmubaarak raximahu llah qaala waxa uu yidhi low kuntu haddaan ahaan lahaa muqtaaban mid xamanaya axaddan qof laqtabtu waalidaya labadeeda waalidaan xamalahayo sabab liannahumaa iyaga ayaa axaqu bixasanaati xasanaadkayga ayagaa u xaqnimo badan wuxuu leeyahy cabdullaahi ibn mubaarak haddaan dad xamanayo waalidkaygaan xamalahay sababto ah xantu xasanaad la dhiibayo marka haddaan xasanadeydaba qof siina waalidkayga maan siiyo saas ka wadaa waalidka in la xama kara ma aha macnaheedu oo xantu ay bannaan tahay iyo kama hadlayo taas kama wado laakiin haddayba dhacayso haddii ayba dhacayso aniga xasanaadkayga inaan qof u hibeeyo oon siiyo waalidkayga ugu habboon see xasanaadkaaga qof ugu hibeyneyna inaa xamato ninkaa xamatay salaadaada waa siisay ninkaasa farta ka saartay adigana waa ka qaawanaanaysaa baabu maa yubaaxu min alghiibati waxa la banneeyo oo xanta ka mid a xan buu kasoo hadla xaaraantinimadeedii wax xanta ka midoo bannaan ayaa jira laakiin la banneeyo kuwaasuu halkan ku sheegi rabaa iclam ogow ana alghiibata xanta wain kaanat muxaramatan mid la xaaraantinimeeyo haba ahaatee fa inahaa tubaaxu waa la banneeya fii axwaalin xaalado dhexdooda lilmaslaxati maslaxad darteed ayaa loo banneeyaa waalmujawizu lahaa shayga bannaynaya xantana qaradun ujeedo waayo saxiixun oo saxiixa sharciyun oo sharciga loo nisbeeyey ujeedo sax ah oo sharci ah laa yumkinu uunan suurtoobaynin alwusuulu ileyhi gaarid la gaaro ilaa bihaa iyada maahna si kale aanay ku suurtoobayn laa yumkinu aynan suurtoobeynin alwusuulu gaarid ileyhi shaygaa la gaaro ilaa bihaa iyada in lagu gaaro maaha qarad saxiix ah oo sharci ah ayaan la gaari karin ilaa in xanta la mara maahane ayb waa bannaan tahay markaas wahuwa axadu sittati asbaabin lix sababood mid ka mida w alawalu kan hore altadalumu ayb dulmika dacwooshu qofkan dulmi buu ka dacwoonayaa waa la dulmiyey dulmiga in laga zuuliyu rabaa ayb fayajuusu waxaa u bannaan lilmadluumi ninkii la dulmiyey an yatadallama inuu ka garbaxo oo dulmiga zuulintiisa ou dalbo ila suldaani suldaanka inuu u garbaxo walqaadi iyo qaadigii iyo waqayrihimaa iyo qeyrkood minman axad an isaguba wilaayatun wilaaye haysta madaxtinimo ow amase lahu qudratun awoodle calaa insaafihi inuu u garsooro min daalimihi uu kaga garsooro fayadkuru waa sheegayaa marka wuxuu dhahayaa ina fulaanan hebel dalamanii waa idulmiyey wafacala bii kadaa waxaaba igu sameeyey wa akhada lii kadaa wakadaa waxaaba igu qaaday wanaxwu daalika ninkaas marka xanta waa u bannaan sababto dulmigan in la zuuliyo lama gaari karo ilaa in la sheega ma ahan marka waxaa banaan in layiraa hebel waa i hebel waxaasuu iga qaatay hebel waxaasuu i waa xan qofku waa dhibsana in la yidhaha hebel waa i waa xan haddana laakiin dulmigaas in laga jawaabo ama la xaq mariyo qofkiisii ma suurtoobayo ilaa in sidaa la dhaha maahan atadallum midka hore kaas waay athaani ka labaad alisticaanatu kaalma dalab waaye calaa takyiiri lmunkari munkar doorintiisa wa raddi lcaasi caasiga celintiisa ila sawaabi loo soo celiyo min caasi abaarta inaad sawaab usoo celiso nin munkar samaynayaad rabtaa munkarkii in laga hor istaago nin kalaad u kaalmaysanaysa waa dhihi kartaa fayaquulu wuxuu dhahayaa liman yarjuu qofka uu rajaynayo qudratahu awooddiisa calaa isaalati lmunkari munkarka zuulintiisa uu u leeyahay ayuu wuxuu ku oranayaa fulaanu ninka hebel layraa yacmalu kadaa waxaasuu samaynayaa ee fasjurhu niyahu canaano ee fasjurhu ninkaa canaano horor ka celi waxaan marka hebel waxaasuu sameeyaa xan waay laakiin waa bannaan tahay sababta waxaa lagu gaarayaa munkar in la zuuliyo wanaxwu dalika iyo wixii lamida wayakuunu maqsuuduhu maqsuudkiisuna wuxuu ahaanayaa altawasula gaarid ilaa isaalati lmunkari munkarka zuulintiisa in la gaaro gaarid la gaaray unbaa qasadkiisu noqonaya fain lam yaqsid dalika sida haddaanu u qasdin kaana xaraaman xaraam ayuu ahaanaya marka xamdlah ninkan munkar buu sameeya nin munkarka horta zuuli kara inaa u tagta waa oo tiraa ninkaa hebel waxaasuu sameeyaay ka celiniyo adaa awood lahay nin aan awood u lahayn haddaa u sheegto oo adi asaga marka intaad laba kuraas qaadataanood ninkaa ka sheekaysaan xumaanta uu sameeyo xumaantiina ninka wax uu la jahrayo banaanka soo dhiganayo aan ahayn xan waay markaas waxaa kaloo xan tahay ninkii zuulinayo munkarka ayaad u sheegtay laakiin munkar in la zuuliyo ma rabtide ninkaas baad ceebayn iyo wax un ka rabtaa qasad kalaa leedahay iyadana waa xaaraam athaaliu kan saddexaad al jawaab dalab xukun sharci baa larabaa inaad jawaab ka raadisatid qof buuna ku tacalluqaa bian yaquula waaba inuu ku yidhaahdo lilmufti ninkii muftiga ahaa dalamanii adii aabbahay baa idulmiyey ow akhii walaalkay baa idulmiyey ow fulaanun hebel baa idulmiyey bikadaa buu igu dulmiyey fahal lahu daalika ma leeyahay arrintaas am laa mise ma laha aabbahay sidaasuu yidhi xaq ma u leeyahay arrintaas walaalkay waa idulmey waxaas igu sameeye xaq ma u leeyahay hebel waxaasuu igu sameeyey xaq ma u leeyahay waa fatwo waa hadda hindo binti cutba markay u timid nebiga oo ay tiri ninkayga abuu sufyaan waa nin bakhiil ah wax igu filan aniga ilmahayga nama siiyo dhib miyay leedahay rasuul allow inaan wax ka qaato isagoon ogeyn waa noocan waa istiftaa nebigay fadwo weydiinaysaa hebel ninka abuu sufyaan bakiil waa waxu nama siiyo anaga waxan hadana nebiga xan waayo jooji ma dhihin sababtoo a ah, masale sharciga la rabaa in lagu gaaro ayb wamaa dariiqii aniga dariiqa aan u mari karaa maxay tahay filkhalaasi minhu arrinkaa inaan ka takhaluso oon ka baxo wa taxsiili xaqii xaqiigana aan helo wa dafci ulmi dulmigana aan dafciyo canii xaggayga aan ka reebo iyo dulmigii oan xaggayga ka reebo maxaan ku gaari karaa wanaxwu dalika wakadalika qowluhu waxaa lamida zawjatii xaaskeyga tafcalu macii kada waxaasay igu samaysaa <clears throat> aniga macayga waxaasay samaysaa la jirkayga ow zawjii ninkaygu naagtibaa waxay leedahay ninkayga yafcalu kadaa waxaabuu sameeyaa wanaxwu daalika iyo wixii lamida fahada jaa-isunkani waa bannaan yahay lilxaajati xaajada darteed buuna u bannaan yahay walaakina laxwada sida dadaalka badan an yaquula inuu yidhaahdo maa taquulu maxaad ka leedahay fii rajulin nin kaana min amrihi kadaa shanigiisa oo sidaa iyo sidaa yahay qof maba sheegaya mucayan aba wuxuu leeyahay bal waxaad igaga warantaa nin shanigiisa oo saas yahay ka waran fahadakani mid bannaan lilxaajati xaaja darteeda u bannaan yahay walaakina alaxwada an yaquula maa taquulu fii rajulin kaana min amrihi kada ow amase fii zawjinin aw zawjatin ama naag tafcalu kada waxaa samaynayso wanaxwa dalika iyo wixii lamida fa inahu yaxsulu bihi algaradu ujeedadii baa xasilayso min gayri tacyinin isagoon waxba cayinin wamaca daalika saasoo ay tahay haddana fa tacyiinu jaa-izun in la cayinaa oo farta wax lagu fiiqaa waa bannaan tahay oo hebel saasuu sameeya lera lixadiidi hindin aladii sanadkuruhu aan sheegi doona in shaa allahu tacaala wa qowlihaa yaa rasuul allah iyo inay tiri rasuul allow ina abaa sufyaana rajulun shaxiixun alxadiid walam yanhahaa rasuulu llahi sal l slam rasuulkiina kama reebin alraabicu midka afaraad taxdiiru lmuslimiina muslimiinta loogaga digo waaye min ashari sharta looga digo wa nasiixatuhum u khayr miiridooda weeyaan wadaalika min wujuuhin kaasina wejiyaalow ka imaadaan waa dhinacay badan muslimiinta oo loo daacad noqdo oo lala taliyo sharna looga digo minhaa waxaa ka mid a jarxulmajruuxiina kuwa majruuxiinta ee riwaayada iyo markaatiyaalkoodaba la dhaawacay jarxulmajruuxiina majruuxiinta jarxintooda min aruwaati kuwa wax wariye lilxadiidi xadiidka nebiga wariye ah washuhuudi iyo markaatiyaalka ayb wadalika jaa-izun kaasi mid bannaan biijmaaci lmuslimiina muslimiinta ijmaacoodu ku bannaan yahay bal waajibun waaba waajib lilxaajati buu waajib u yahay oo axaadiidta rasuulka ragga werinaya ee daciif ragga qaarkood waxaa lele fulaanun daciif sayi lxifdi kadaab wadaac mutaham waxaasaa la dhahaa oo kutubta jarxiga iyo tacdiilka a ah ku arkaysaa haddii aan waxaas la samaynin xadiidka nebiga saxiixa iyo daciifka ma la garan kari lahayd midka mowduuca ah iyo midka yacni macmuulkii lagu camal falaya markaa maqbuulka ah lama kala fahmee marka saa darteed qofkii garan karaa waaba waajibuu ku yahay baayaad ay keento yaxya bnu muciina dad waxay ku yiraahdeen miyaadan ka cabsanaynin dadkan aad leedahay kadaab iyo fulaan iyo aad leedahay inay aakhira ku qabsadaan markaasuu wuxuu yidhi nebiga inuu ila doodo aakhiro uu yiraa xadiidkayga beenta maxaa uga celi weysa a iiga dara inuu yidhi kuwaan inay ila doodaan jaarixaas iyo mucadilka culammada waxay u sameeyaan shuruud oo shuruud badan buu leeyahay shuruudda waxaa ka mid a yani qof alla kacabsile inuu yahay lutaqwa ah qof ahlu tacasuba waa inuunan ahayn nin hadduu yahay nin mutacasib ah oo koox u tacasubayo isaga wuxuu wax ku dhisaa dhan ninkaasi alla kacabsi ma noqonayane <clears throat> kooxdiisana inuu ammaano kooxda kalena uu caayo ayay shaqadiisa noqonaysaa imaamu dahabi marka wuxuu leeyahy dadka noocaasoo kale ah in iska dhaafaan waayo waxaan oo aynan ka hadlin warac xalaalmeeradnimo qofkii u ka dhowrsanayo acraadda muslimiinta asbaabta wax lagu jarxiyo inuu yaqaano qofka muxuu majruux ku noqdaa muxuunan ku noqonin waa inuu garanayn qofaan asbaabtiiba aqoonin haddii konton qamiis uu gashto iyo cimaamada waaweyn oo huudo iyo waxyaabo badan ou xirto waxba ma uf waxaas shaqadiisu ma aha waa inuu iska dhaafo waana faduul iyo waxay noqonaysaa iyo maalaa uu ku dhex jiro daa'iman wa abadan asbaabtii marka waa inuu alla kacabsi leeyahay xalaal miirad uu yahay tacasub uu ka fog yahay Eh, asbaabtii wax lagu jarxinayana u yaqaano eh, waktigan marka ma la dhihi karaa xadiidka nebiga waa la dawinay oo waa la qoray mar damba hadda maxaaba looga baahanya ma la dhahayo sababtoo weli waxaa jira dad fadwoodo dad wax dhigo dad waxaa jira yani marka <clears throat> ummadda yani diinta ka dhegeysto kuwaas marka haddii loo baahdo jarxintooda oo dadka looga cabsado shartooda dadka yaqaane shuruudahan aan sheegnay hadda leh way ka digi karaanoo waa uga digi karaan qofka daalib cilmiga ayb laakiin maanta waxa wax ka digaya waxaa arkaysaaba baabkan marka waxaa kaloo in la ogaado u baahan waa baab shaydaanku uu aada ugu soo gambo ogyahay marka ibnu naasiridiini dimashqi iyo wuxuuba yiri baabkan shaydaanku waxaa laga yaabaa inuu qofka kasoo gala baabkan oo uu takfiir iyo tabdiic iyo waxyaabahaas dadka uu ugu dhaqaaqo isagoo dhahaya min baab aljarxi watacdiil waaye sidoo kale ibnulqayimna badaa'ic ulfawaaidka tafsiir mucawidateynka <clears throat> wuxuu sheegay dad ibliis junuudiisa ah oo haddana iyagu isu arko inay dadka u naseexaynayaan marka baabkan qofku inuu aada uga fiirsado waa qofkii ahal u ah waa loo ogolyahay qofkan ahal u ahayna maya oo xan iyobay noqonaysaa haddii uu ka baxo daruuradii loo banneeyeyna oo uu iska galo tafakuh acraadulmuslimiin laysaga faakihaystana waxaa weyaan xantii asalka oo u ahaa buu tegayaa walidaalika ibnu daqiiq ilciid war dheer buu soo waday iqtiraaxa markaasu wuxuu yidhi eh, acraadu lmuslimiina xufratun min xufari naar dadka muslimiinta eh, cirdigoodu waa godgodadka naarta ka mid ah waqafa calaa shafiiriha daa'ifataani min annaas godkaa labadiisa dhinac waxaa istaagay laba qolo oo dadka ka mid ah alculamaau waalxukaamu culummada culumada iyagu waxaana de taxdiirkanay samaynayaan muslimiinta uga digayaan dadka xunxun culamaa ayuu yidhi iyo xukaamta oo dadka yani qaaliyaalkay wax kala xukumayana markhaatiyaal bay wax ku xukumayaan adii markhaatidaada ma ansaxaysa bax adiga markhaatidaada kaale waa ansaxay bay leeyihin ninkii markhaatidiisa markhaati ma geshide bax ay dhaheen hadda waxaa weyaan waa nin wax ku dhacay jarxi ku dhacay labadaas qolaa qarkeeda taagan buu naarta ah khatar waay marka nin godkaas taagan marka waxaa la rabaa inuu iska badbaadiyo inuu ku dhaco sharcigana inuu ilaaliyo ayaa laga rabaa shuruuda marka jaarixa culamo badan baa ka hadleen laknawi arafc watakmiil wuxuu yidhi yushtaradu fi ljaarixi walmucadili waxaa loo shardiya alcilmu cilmi wataqwa allakacabsi walwarac xalaal meeradnimo wasidqu run watajanubu can tacasub tacasub inuu ka dheeraado wamacrifatu asbaabi aljarxi wataskiyati asbaabta wax lagu jarxiyo lagu ammaano waa inuu garanayo waman laysa kadalika qofkaan sidaa ahayn laa yuqbalu minhu ljarxu wala taskiyatu jarxi iyo taskiya midna laga aqbali maayo qofkaa hebelaa fiican ahlucilmi waayo na laga aqbali maayo hebelaa xun waa mubtadico bidcow faafiyana laga aqbali maayo sababtoo maba yaqaanba isaga asbaabtaas xaafid ibnu xajar nuqbaha sharxeeda nusatu nadarka wuxuu ku yidhi wain sadara min gayri caarifin bilasbaabi lam yuctabar bihi aydan qofaan asbaabtii jarxiga aqoonin hadduu kasoo fulo jarxigii ictibaar la siin maayo ma la dayayo xataa ayb imaamu dahabi miisaanka isaguna wuxuu ku yidhi fii tarjamati cuhmaana bni cabdiraxmaan ataraa'ifi walkalaamu fi rijaali ragga oo laga hadlhadlo laa yajuusu ma banaana buu yidhi ilaa litaami lmacrifati taami lwaraci nin macrifadiisu taam tahay xalaal miiradkiisuna uu taam yahay wax fara badan baa marka meesha kusoo arooray intaasan kaga gaabsanaynaa nusuustaas dad la yaab leh laakiin oo waxaa jira baabkaas dhahaya iyagu eh, jarxiga iyo tacdiilku wuxuu la mid yahay waxyaabahan alamru bilmacruuf nahy canilmunkar umuuraha daahirkee qof walbo muslima uu yaqaano salaada tuko warsinada waa xaaraan saasoo kale waayay leeyihiin marka umuuru daahiroo kale waaye oo macluum min addiini bidaruuroo kale waaye cid allaale marka cid walbaa waa ka digi kartaa dadka hadduu macluum min addiini bidaruuri yahay maxaa cilmi iyo macrifo iyo taamil macrifa iyo waxaa maxay ugu shardinayaan culummada midda kale macluum min addiini inuunan ahayn waxaa ku tusaya waxyaabahan bidacda ah ee shuruurta ah garashay u baahan yihiin inay horta bidwixii bidca iyo waxaan bidca ahayn ayb marka haddii waa nooc tafaruqa ka mida ah ummadda in lagu kala geeyo loogu talagalay oo nin walba haddii layidhaha cunug walba waxaa rabta sheeg sidaad doonto u cay dadka ahlucilmiga haddii la yiraahdo baabuljarxi wa tacdiil baad ku jirtaaye ummaddii baa tafaruq iyo kala tag loo keenayaa kuwii waxbaro lahayna waxbarashadii ayaa laga joojinaa bixujati waxaa looga joojinayaa waa kana kitaabkanay ku taallaayo muslimiinta in looga digo waa bannaan tahay laakiin shuruudii lama marin marka waa dadkan wax tagfiiriya kale unbuu qofka iska noqonaya bilaa daabidka wax ku tagfiirinaya wa minhaa waxaa ka mida ida istashaaraka insaanun qof hadduu kula tashto fii musaaharatihi ou kaala tashto xiditinnimo ow mushaarakatihi ama wax inuu la wadaago qof kale ow iidaacihi ama inuu wax u ammaaneeyo aw il iidaaci cindahu ama agtiisa inuu dhigo wax ammaana u dhigo ow mucaamalatihi mucaamaladiisa la dhaqankiisa bikayri daalika waxyaabaha waxaan ahayn oo kula mucaamilo ayuu kaala tashtay wajaba calayka waxaa kugu waajibayo korkaaga waxaa ku waajibayo an tadkura lahu inaa u sheegto maa taclamuhu minhu waxaad ka ogtahay calaa jihati nasiixati nasiixa ahaan si nasiixo iyo daacadnimo inaa ugu sheegto waxaa ka ogtahay ninkii wuxuu ku yiri nin guursan rabaa ama gabadhibaa waxay tiri nin hebelaa aniga isoo doonay rabo inaan guursadaan rabaa haye ka waran qofkaas waxa uu qaba waa inaad sheegtid oo tiraawra ninkaas saas waaye ninkaas waxaas ma fiicna kanuu kuxun yahay iska ilaali intii qaradka iyo ujeedada lagu gaari karo xanna ma aha marka arrintaa iyada ah adiga laakin waxaa lagaa rabaa daacadnimo inay kaa tahay hebel la shirkoobi rabaa ka waran ninkaas ammaanada kuma fiicna lacagta waa qaad qaadaa iska ilaali waa dhihi kartaa ayb fain xasala algarad qaradkii haddii uu soo xasilo bimujaradi qowlika hadalkaaga aad tiraa laa yaslixu laka mucaamalatuhu war ninkan mucaamaladiisii kuuma habboona intaa keliya hadduu ku soo xasilayo ow musaaharatuhu war ninkan inaad xidid la noqotood guuri waxaa idin dhex maraan ma habboona haddii intaa keliya ow mase laa tafcal haada waxaan ha samaynin ow naxwu daalika hadday ku xasilayso lam tajuzi ziyaadatu ziyaadadii ma banaana bidikri lmasaawi'i xumaanyaalka kale in la sheego maalan ninkan waxuu ku yiri war ninkii hebel ahay ayaan bakhaar isla furan rabnaa ninkaa ma leela shirkoobi karaa war ninkaas niyaho shirkadiisu ma fiicna haddii intaas ninkaas uu uga joogi karo oo maslaxadu ay ku imaanayso dhis intaas daad marka laakiin sii wadaxanay sii noqonay oo tira warni ninkaas gurigiisa saas waaye ninkaas waxaasuu sameeyaa waxyaabo kale xumaan uu leeyahay oo kale ayaad sheegtay oo aan meeshan ku saabsanayn waxaanay noqonay markaas wain lam yaxsul ilqaradu garadku hadduunan xasilin ilaa bitasriixi bicaynihi ninkaa cayntiisa in la caddeemaan si kale aanay ku xasilaynin fadkurhu sheeg bisariixihi si cad ugu sheeg marka hebel ninka la saas waaya dheh marka wa waxaa ka idaa ra'ayta haddaad aragta man yashtarii cabdan nin addoon iibsanayo macruufan bisariqati addoonkoo tuugnimo lagu yaqaano ama shaqaalowba ka dhigan rabaa nin tuugnimo lagu yaqaano guryaha xado ayaad aragtay nin shaqaalo ka dhiganayo iibsanayo ama adoon uu iibsanayo aw zina ama zina lagu yaqaano aw shurbi ama khamra cab aw gayriha facalayka korkaaga waxaa an tubayina inaad u caddayso daalika kaagaasi lilmushtarii ninka wax gadanayo in lam yakun caaliman bihi haddounan ogeyn walaa yakhtasu bidalika arrinkaana kuma gaar ahee bal kullu man qof dhammaantiis calima ogaaday bisilcati badeecadii almabiicati la gadaayo ceyban ceeb ku ogaaday wajaba calayhi waxaa ku waajibaya bayaanuhu inuu u caddeeyo lilmushtarii ninka iibsanaya idaa lam yaclamhu haddounan ogeyn <coughs> wuxuu ku leeyahay meeshanna nin baad aragta isoo wax gadanayo addoon buu iibsanaa ama ninuu shaqaale ka dhigan rabaa dukaan waxbuu ii gaddhihi rabaa ninkana waxaad ogta inuu tuug yahay asagoon ku weydiinin warnihi ninkaan ha gadanin shaqaalaha ka dhiganin ninkan tuug waa dukaanka waa kaa xadaa iska ilaali waa dhihi kartaa waxaa lamida ah wax kasto nin wax iibsanayo shayga uu iibsanayana uu ciladaysan yahay oo ninkaasna uunan ogeyn waa u sheegi kartaa war waxaana aad gadanaysan wax ciladaysan waa iska jir xan maaha iyo isku derdernimo haddaad nasiixa ula qasdaysid minhaa waxaa kamida idaa ayb wa minhaa waxaa ka mida idaa ra-ayta haddaad aragta mutafaqiha nin cilmi dalbaayo yataradadu ilaa mubtadicin nin mubtadica ku noqnoqonayo ow faasiqin ama faasiq yaakudu canhu lcilma cilmiga ka qaadanaya wakhifta aadna ka cabsato an yatadarara inuu ku dhibaatoodo almutafaqihu midkii fiqiga baranaya cilmiga baranaya bidalika kaagaas ninkaa inuu ku dhibaatoodo facalayka nasiixatuhu ayaa kugu waajibaysa bibayaani xaalihi aad u caddayso meeshan waa marka meesha hadda dadku in badan kamida ay ku belaysan yihiin ah, waa in la kala saaraa meeshan xaqeeda waxaan culummadu ay ka hadlayaan iyo waxaan eh, ah shaydaan u adeegidda in la kala sooco dadka bali linsaanu calaa nafsihi basiira qof walbana naftiisa isagaa ayb inaan inta ku marmarsiiyo to warkan waxaa la yaab leh qofaan bidcaba garanaynin muxuu bidca ka sheegi karaa ninbaa wuxuu le darsi hebel ha tegin hebel ha dhegeysanin maxaanan u dhegeysanayninna bidcuu faafiyaa muxuu faafiyaa maba yaqaan waxa uu faafiya bidca inay tahay inkaa ama masaladii baaba masala ah, aad daqiiq u ah ah oo uunan fahmayninba isaga asaa bidco u maleeya laakiin fi lxaqiiqa bidco maaha war waxaan marka dadka ahlucilmiga in faraha looga qaado dadka cilmigooda iyo diintooda la yaqaan shuruudi aan sheegnay leh ha sameeyaan ha ka hadlaan facalayka nasiixatuhu bibayaani xaalihi wayushtaradu waxaa la shardiyaa an taqsida anasixata nasiixa inaa u qasado wahaadaa kani waxa uu yidhi imaamkii baaba dhahaya mimaa ayuu ka mid yahay yuqladu fiihi lagu qaldoomo waxa lagu gafow ka mid yahay waxaan waqad yaxmilu lmutakalima inuu qofka hadlaya inuu ku xambaaraa la arkaa bidaalika kaagaas alxasadu xaasidnimo inay ku qaaddo waqad yaxmilu alxasadu xasad inuu ku xambaaraa la arkaa almutakalima midka ku hadlaya bidaalika kaagaas ninkan buu xaasidnimo u qabaa xaasidnimadaa ku xambaarayso haddii lala hadlana wuxuu leeyahy war waa tii la yiri waa loo sheegi karaa wayulabisu shaydaanu shaydaankii inuu talbiisiyo caleyhi korkiisa daalika arrinka waa mida ibnu naasiridiinna uu sheegay wayukhayilu ileyhi inuu u malageliyo anahu nasixatun nasiixa inay tahay washafaqatun dhimrin inay tahay saas inuu u malageliyaa laga yaabaa xaqiiqduna saa aynaan ahayn wax kale ay tahay kooxaysi iyo xaasidnimo kale iyo hebelaan nacay nac iyo aniga hebelaan u gargaara hebel hebel marka wuxuu ugu gargaarayaa qofkan inuu wax ka sheego oo bidco ku xukumo aan jirin falyutafadal lidaalika arrinkaa loo dhug lahaado ayuu yidhi imaamku <coughs> wa minhaa waxaa ka mid a an takuuna lahu wilaayatun wilaayo inay u sugnaatay uu leeyahay laa yaquumu bihaa uunan u istaagi karin calaa wajhihaa wejkeedii imaa bian laa yakuuna waaba inuunan ahaynba saalixan mid usoo badan lahaa wilaayada wa imaa bian yakuuna faasiqan ba inuu yahay ow muqafiran ama mid dhoohan inuu yahay wanaxwa dalika iyo wixii lamida ah, fayajibu waxaa waajibayo dikru daalika kaagaas in la sheego liman loo sheego lahu calayhi korkiisa wilaayatun caamatun ay ugu sugan tahay liyuziilahu si uu u zuuliyo wayuwaliyo uu madax uga dhigo man yasluxu qof u haboon baad aragtay wasiir baa laga dhigay ama gobol baa loo dhiibay waxaadna ogtahay inuusa u haboonayn ama waa faasiq ama waaba daciif qof muqafalo iska dhowha ninkii wax soo magacaaba inaad tiraa war ninkan waxaan uma haboona waa ka mid tahay ayb si uu qof u haboon u ugu dhiiba meesha ou yaclama daalika ama waxaabuu ogyahay minhu xaggiisa liyucaamilahu si uu ula mucaamaloodo bimuqtadaa xaalihi xaalkiisa bimuqtadaa xaalihi xaalkiisu waxa uu dalbanayo walaa yaktara bihi aanu ku kadsoomin waan yascaa inuu u sacyiyo fii an yaxuthahu inuu ku booriyo cala listiqaamati toosnaan ow istabdila bihi war ninkaan waani oo toosnaanta ku boori ama badel qaado <clears throat> intaasuu dhihi karaa mar ow yaclama daalika minhu inuu ka ogaado ninkaas waxaa laga wadaa marka markaad u sheegta war ninkan hebel waa nin muqafaleed aad wax u dhiibtay ayb bis waa ogaanaya mar hadduu ogaado ninkii madaxda weyn ahaa wuxuu kula macaamilayaa ninkaas bimuqtadaa xaalihi hafladaasu uga talagala marka waa ka diyaargarooba waana waxyaabaasna kala mucaamilaya ayb mana ku kadsoomayo marka ayb alkhaamisu midda shanaad an yakuuna inuu ahaado mujaahiran bifisqihi fisqigiisa mid bannaan kasoo dhigta oo bidcatihi ama bidcadiisa fisqigii bidcadiibuuba la jahra kalmujaahiri mid la jahraya bishurbi alkhamri khamradii marka cabideeda wa musaadarati innaasi dadka usoo bambaxooda wa akhdi ilmaksi canshuur qaadid wa jibaayati alamwaali maalyaalka oo dadka kasoo qaado dulman dulmi ahaan uga soo qaado wa tawali lumuuri umuuraha oo la albaailati <clears throat> umuura baaile tawalinteed fayajuusu dikruhu sheegidiisaa bannaan bimaa yujaahiru bihi wax uu kula mujaahiroonayo waxa uu la mujaaharoonayo in lagu sheego waa banaan wixii uunan la mujaaharooninna maya fayajuusu waxaa banaan dikruhu sheegidiisa ninka maxaa lagu sheegayaana bimaa waxa yujaahiru bihi uu banaanka dhiganayo wayaxrumu ninkaa ninka canshuurta qaadi jiray waay ninkan meeshaa ninka isbaarada la taagnaayo ninka la taagan waay waa la dhihi karaa wayaxrumu dikruhu sheegidiisa xaaraama bikayrihi kaas uu bannaanka dhigtay muujistay waxaan ahayn in lagu sheego waa xaaraan oo min alcuyuubi ceebaha ah ilaa an yakuuna lijawaasihi banaanaanshiihiisa sababun sabab inuu ku jiro aaqaru oo kaleo mimaa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay ah meeshaan markaa hadda tahay qofka waxbau banaanka dhigtaa oo la jahraa dadka hartaa ina uga naseexaysa intaas keliya sheeg laakiin hadaad wax kale oo una la jahrin gashaa khatar waa dadka marka waxaa lagu ibtileeyey qaar badan oo ka mida dadka xantiisa iyo cirdigooda wax ka sheegaan dad lagu ibtilayo fara badan waxaad arkaysaa kitaabbay qorayaan waxay ku dhigayaan kitaabadii waxyaabo qofka u gaar ahba gurigiisay ka sheekeynayan nacam gurigiisa saas waaye intuu ka sameeyaa meerkaus jiifa waxaanuu sameeyaa iyo waxyaaba aan baabkii nusxigiiba ka baxsan ayb naagtiisa saasay tahay iyo ilmihiis waa saas iyo waxyaabahaas in la yiraahdo waxaas ma fiicno ana midau sheekha dhahayo eh, taas kuma jirto asaadisu kan lixaad attacriifu weeyaan aqoonsiin qof baa qof aan aqoonin qofkaasna ujeedda ayaa laga rabaa ujeedadii ninkaa ma aqoon kara ninkan magaciisa haddii lagu sheego laakiin shay isaga yacni nuqsaan ku ah oo hadda aan nuqsaankii loola jeedin ee loola jeeda in lagu garta keliya waa bannaantaha in lagu sheego atacriifu aqoonsiin faidaa kaana alinsaanu insaanku haddii uu yahay macruufan mid la garanayo bilaqabi naanays lagu yaqaano kal acmashi oo kale indhabiyo walacraji jiis walasami dhagoole walacmaa indhoolihi walaxwali weershihi walafdasi wagayri dalika afdasna waxaan u malaynaa midka sankiisu weyn yahay inuu yahay wahayrihim jaaza tacriifuhu ku aqoonsiintiisa bannaan bidaalika in lagu aqoonsiiyo qofka kale biniyati tacriifi laakiin ujeedkaaga waa inuu ahaada qofkaas in la ogaada bes oo tanaqus aynan ahayn wayaxrumu waxaa xaaraama ilaaquhu sii deyntiisa magaca in la ilaaqo calaa jihati tanaqusi nuqsaamin iyadoo dhinaceeda ay tahay walow amkana hadday suurtoobayso atacriifu bikayrihi kaas waxaan ahayn in lagu aqoonsiin karo qofka kaana owlaa taasaa haboon oo owla ah mara qofka waa dhihi kara indhoolihii haddaan wax kale loo garan karinba maxamed uu yiri ma la garanayo maxamed cali uu yiri ma ma la garanayo cali indhoolihii buu ku daray waa la garanaa markaas tacriif bis waa la ogolaya in loola qasdo laakiin tanaqus maya fa haadihi tani sittatu asbaabin lix sababood waay dakaraha alculamaa culimadii ayaa sheegeen mimaana ka mid ah tuba dakaraha culamaa' culimadu ay sheegeen mimaana kamida tubaaxu biha algiibatu xanta lagu banneeyo calaa maa dakarnaahu sidii aan usoo sheegnay wa miman nasa calayha dadkii caddeeyena waxaa ka mid a ah haakadaa sidaadaasoo kale alimaamu abuu xaamidin alghazaliyu fi lixyaa ayuu ku caddeeyey wa aakharuuna iyo aimo kaloo min alculamaai ka mida wa dalaa'iluha arrintan dalaa daahiratun weeyaan mid iska muuqata waaye min alaxaadiii saxiixati bay ka muuqataa almashhuurati wa akharu hadihi alasbaabi asbaabahan badankood mujmacun weeyaan mid lagu ijmaacsan yahay oo aan layskuba khilaafsaneen calaa jawaazi alghiibati bihi in wax lagu xanto qaala rawaynaa fii saxiixay albukhaariyi wamuslimin can caaishata radia allaahu canha ana rajula nin ista'dana cala nabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalama nebiga ayuu ka fasax qaatay oo uu ka isti'daan dalbaday faqaala waxa uu yidhi iidanuu lahu u idma bi'sa akhulcashiirati qolada walaalkood ayaa baas lahaadaya yanii qolada ninkan uu ka dhashay bi'sa akhulcashiirati qabiilka kani uu ka dhashay yani cashiirada ninkeeda qabiilada ninkan ka mid ah yaa baas lahaaday isagiibuu markaa isagoon maqlaynin buu sidaa yiri bisa aqul yani qolada ninka ka dhashay ee hebelkana soo garaacayo istiidaanka weydiisanayaa baas leh ixtaja bihi lbukhaariyu bukhaari baa xujaystay calaa jawaasi kiibati ahli lfasaadi dadka ahlufasaadka xantoodu inay bannaan tahay wa ahli riyabi iyo dadka shakiga uu ku jiro marka eh, ah, dadkaas marka ahlu ee fasaadkooda in lagu ogaado la raba si looga digtoonayo meeshaas marka waxaa weeyaan eh, shuruudihii aan sheegnay u baahantahay qof fasaadkii garanaya qaala waraweynaa fii saxiixaymarka dad baa fasaadka waxay u arkaan shiikh uu aada u jecelyahy haddii mas'alo lagu khilaafo fasaadowba u arkaa ninbuu calanka u wadaa firqo iyo koox buu ka tirsan yahay kooxda adiga kama tirsanin wuxuu ninkan ka tirsanayn kooxdaasi wuxuu u arkaaba bidcadii iyo wuxuu islaasimiye kooxdaas ka tirsanaansha la-aanteeda sunnadii iyo wuxuu islaazimiyey hebel ninkii la socdo waa sunno ninkaan la soconina ahlu sunno maaha dadka daduu ku imtixaana oo wuxuu yidhaa hebel ka waran eh, haddii hebel saas waayo uu yidhaa biswaay marka markaasu xukunka dhiibaa imtixaankaasuna salafka qaarkood waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen alimtixaanu diin alkhawaarij diinta khawaarijta dadka dad in lagu miisaamo dadka waa in lagu miisaamo caqaa'idka ahlu sunnada waa la yaqaanaa waxay mudawan ku yihiin kutubta ahlu sunnada selafka eh, eh, loogaga wariye caqaaidkooda sida itiqaad ahlisunna eh, sharx usuul ictiqaad ahlisunnati waljamaca laalakaa'i iyo ayb kutubahaas faraha badan iyo yaa salafkii loogaga soo naqlayaa waxay aaminsanaayeen usuusha caqaa'idkuna dabcan waa macruufa waa la yaqaanaa oo ay firaq isku qabteen marka ninkii kutub salafkii waafaqsan oo usuushaas salafka ku waafaqay qofku marka waxa uu yidhaha hebel maadaama uunan saaxiib la ahayn ama uunan la soconin waa mubtadic waa kaarar kale waa iyo teesarooyin kale waa dadka gobol ay samaysanayeen waxaasoo kalena qofka daalib cilmiga dheg inuu jalaq u siiyo sababtoo ah waxay ka tegsiinaysaa qarad sharci ah oo muhima waxbuu baran lahaa waxbarashadiibay ka tegsiinaysaa ninaan waxna baranin waxna dad baraynin haddii uu dadka mashquulay waa wareer axaadiidtanna inay daliil u tahay oo isu arko filxaqiiqana waxa uu yani camalkiisa iyo dhaqankiisuna axaadiidtan ay ka fog tahay shaydaan un junuud u ah ayb badaaicilfawaa'idka tafsiiru almucawidateynka marka uu ka hadlayo maraatibta shaydaanka uu dadka ku dhumiyo aad u akhri meesha qofkii akhrin kara fawaa'id aad u fara badan buu ka helaya waxyaabahan aan ka hadlaynana wax badanoo ka mida buu arkaya qaala warawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wa muslimin can ibni mascuudin radi allahu canhu qaal qasama rasuulu llahi sal slam qismata nebiga qeyb ayuu qeybiyey faqaala rajulun nin ayaa wuxuu yidhi min alansaari ka mida wallaahi baan ku dhaartay maa araada muxamedun muxamed ma doonin bihaadaa kana wajh allaahi ilaahay wejigiisa ma uunan doonin dar alla waxaan muxamed ulama jeedo faataytu rasuul allahi sal slam nebigaan u imid fa ahbartuhu waan u sheegay marka ansaarta waxaa ka wadaa dadkan madiina joogay hadda ansaartii rasmiga ahayd iyagu waa la ammaanay dad fiicanay ahaayeen badan munaafiqiin badanna dabcan qabiil ahaan labadii qabiilo ansaarta qaar ka mid ahaa ee jiri jiray faataytu rasuul allahi sal l slam nabigaan u imid buu yidhi ibnu mascuud faahbartuhu waan u sheegay fatahayara wejhu wejigiisii baa doorsoomay wa qaala waxa uu yidhi raxima allaahu muusa nabi muuse allah u naxariisto <clears throat> laqad uudiya waa la dhibay biakthara min haada kan wax ka badan baa lagu dhibay fasabra waa sabray wa bacdi riwaayaatihi qaala bnu mascuud waxa uu yidhi faqultu waxaan idhi laa arfacu ilayhi u koryeeli maayo bacda hada bacda haadakan kadib xadiidan u koryeeli maaye war damba maba u sheegayo maxalushaahidka ka raba waxa ay tahay ninkan hadalkan buu yidhi ibnu mascuud nebiga u sheegay markuu nebiga u sheegayo ninkaa ma jooga dabcan daahirka xanay ka tahay laakiin xaqiiqa xan maahan waxaa weyaan ama waa istiftaa ama waa isaalat lmunkar ninkaa munkarkiisa in la zuuliyo rabaa munkarka weyn male waxaan hadda qultu ixtaja bihi lbukhaariyu bukhaari baa xujaystay fii ikhbaari rajuli qofka inuu sheego akhaahu walaalkii uu u sheego bimaa yuqaalu fiihi wax laga dhahayo nin marka mufsida wax uu qof ka sheego qofkii uu ka sheegay inuu u sheegi karo uu dhihi karo ninkii hebel ah saasuu ku leeyahay isku dirdiranimona ma ahan marka taas qaala warawaynaa fii saxiixi albukhaariyi can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam ma adunnu aniga malayn maayo fulaanan hebel iyo fulaanan hebel yacrifaana inay garanayaan min diinina diinkeenna inay ka garanayaan shay-an waxba qaala leyth bnu sacad axadu ruwaati kaana rajulayn laba nin oo min almunaafiqiin ay ahaayeen ruwaadda ka mida ah waxau yidhi laba nin oo munaafiqiina ayay ahaayeen qaala warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can zayd bn arqam radi allaahu canhu qaal kharajnaa maca rasuulilahi sal l slam nebigaan la baxnay fii safarin safar asaaba annaasa fiihi shiddatun shiddo ay dadka ku qabatay dhexdiisa faqaala cabdulaahi bnu ubay waxa uu yidhi laa tunfiquu ha nafaqayninina ow hasiinina calaa man cinda rasuulilahi rasuulka ilaahay agtiisa dadka jooga waxba yaa la siinin gaajo iyo faqri ha u dhammaadaan waa usluub ay isticmaalaan munaafiqiinta iyo gaalada waa lagu gaajaysiinayaa si marka iyaga gacantooda a u gashay xataa yanfaduu ilaa ay ka cararaan min xowlihi agagaarkiisa ay ka cararaan daa'iman munaafiqa wuxuu ku fakarayaa xaqa socdo iyo dadka diinta baranayo dadka diinta uu dadaalayo dacwada wado in laga kala yaaco ayuu aad ugu sacyinayo ugu dadaalaa ninka hadda marka wuxuu leeya waxba la siinin nimankaas maxamed agtiisa joogo markay gaajoodaan iyagaa iska kala tegi doono eh. wa qaala waxa uu yidhi lain rajacnaa ila almadiinati madiina haddaan u noqonno layukhrijanna alacazu midka cizada badan wuu bixin doonaa minhaa madiina wuxuu ka bixin doonaa aladala midka dulinimada badan dulliga ah marka dilig wuxuu ka wadaa rasuulka isaga cawskana saa isu jeedo faataytu nabiya sal l slam nabigaan u imid faahbartuhu bidalika arrinkaabaan u sheegay faarsala ilaa cabdilaahi bn ubay ayuu u cidiray wadakara alxadiis waanzla allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey tasdiiqahu tasdiiqa zayd bni arqam ida jaaka almunaafiquun suurada ayb wafi saxiixi xadiidu hindin imraati abi sufyaan wa qowluhaa ay tiri linabiyi sal allahu alayh wali wasalam ay ku tiri ina abaa sufyaana abu sufyaan rajulun nin weeyaan shaxiixun oo bakiil ah xan waaya intaas hadda laakiin iyada su-aalay ka rabtaa waa istiftaa ayay ka rabtaa ilaa aakhirihi wa faatimata binti qays iyo faatima binti qays xadiidkeeda wa qowlu nabiyi sal allahu alayh waali wasalam iyo nebiga qowlkiisi uu yidhi ilhaa iyada uu ku yidhi amaa mucaawiyatu mucaawiya fa sucluukun weeyaan mid faqiiran waxba haysanin mucaawiya iyo abujahmaa isoo dooneenay tiri ee ka waran rasuul allah markaasuu yidhi amaa mucaawiyatu mucaawiya fasucluukun waa faqiir wa ama abujahmin abujahmna falaa yadacu lcasaa usha kama dhigo can caatiqihi garabka usha garabka ninay u saaran tahay naagahu dilaan iska jir marka meesha waxaa laga qaatay haddii qofku qof kale tale oo ugu yimaado war hebelaan rabaa inaan guursada tale isi hebelaan rabaa inaan la shirkooba tale isi wax uu ka ogyahu ka sheegaya xanna ma aha xan dembi ah ma ahantaa ayb wabilaahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina maxamed